الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabilisada gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay mubtadaha iyo khabarka wuxuu yihi sheekhu wayugni can اlkhabri marfuucu waصfin muctamidin cala istifhaamin aw nafyin naxwu aqaطinu qawmu salma wama madrubun ilcamraani aw ilcamraani wayuni lmubtadaa mubtadaha waxa ka deeqi can ilkhabari khabarka waxa ka deeqi marfuucu wain wafi marfuuci marfuucu wasfin wasfikiisa la rafciyey wasfigaasoo muctamidin cuskaday cala istifhaamin istifhaam cuskaday aw nafyin aw calaa nafyin ama nafyi cuskaday wadalika tusaale a ah, qaadinun qawmu salma iyo wixii lamid aweeyi iyo wamaa madrubun ilcamraan iyo wixii lamid aweey halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ka sheegayaa mubtadihii maadaama aynu nidhi khabar buu qaadanayaa mubtadihii khabarkii waxaa ka deeqi karaa marfuucu wasfin wasfi marfuuci macnuhuna waxa weeyi wasfiga la jirkiisa ayuu ahaanayaa kalaam marfuucaasi wasfiga iyo marfuucu waxay isku noqonayaan kalaam kamaa kaana alkhabaru maca almubtada'i kalaaman sida khabarkuba mubtadaha maciisa uu yahay kalaam ayaa wasfigii iyo marfuucuna ay u noqonayaan kalaam loogama jeedo wasfigani wuxuu leeyahay khabar go-an khabarkii go-anaa booskiisiina waxaa joogsaday marfuucan oo sadamasadil khabar maaha khabar go-an meesha ha ka raadinba ee waa maxay marfuucani markuu wasfiga u tegay kalaam buu noqday saxiix wala lah ee mubtada khabar baa meesha ka go-an oo kana sada wasadal khabariya saa loogama fahmay waan isla fahmay ma wasfigaasi saddex arrimood baa loo shardiyaya an yakuna nakiratan waa inuu nakiraya saxiix wasfigaa marfuuca ku kaaftoomaya ee mubtadaa noqda waa yahay nakiro wa an yakuna sariixan bilwasfiya wasfinimadana waa inu ku cad ee waa inaanu ahayn waصfun halabat calayhi alsmiya ka waa inaanu ahayn shardiga saddexaad waa an yakuna da ctimaadin ictimaadna waa inu haysto waa imisa saddexdaa shardi markaynu ka helno ayaynu odhanna waa waصfun iktafa bimarfuuci saxiix wala lah an yakuna nakira wa an yakuna sariixan wa an yakuna da ctimaadin arbana saddeayn saddexdaa wey marka aqaatinun qawmu salma iyo wamaa madrubun alcamraan labadan tusaale wuxuu u keenay waصfigu farqi male ama ha ahaado ismi faacil sida aqaatin ama ha noqdo ismi mafcuul sida madruub sax saas darteed tamhiilkan wuxuu ishaarayaa ismi faacilna ku dul dheganaan ee ismigii mafcuulna waa la mid waxaa kaloo lamid a asifatu mushabaha axasanun akuuka axasanun akhuuka waa la mid iyaduna waxaa lamid a ismu tafdiil maa afdalu minka axadun ruuxna kaama fadli badno waxaa lamid ah almansuub aljari mujra waصi kii mansuubka ayaa nisbaha la geliy abuka abama qurashiba muna mansuubayn mansuuba damb waa sin sad ma mansuub oo sidii waصfiga o kala qurashiy abuka shantaas markaa waصfiga isla noqonaya ima yakuna isma faacilin wa ima yakuna isma mafcuulin wa ima yakuna صifa mushabaha wa ima an yakuna isma tafdiil wa ima an yakuna mansuuban jaariyan majra wasfi saxiix walalah intaas kolkaad noqonaysa sharaxaan ugu tegi doonaa weliba wuxuu yidhi wayugni waxaa ka deeqi almubtadaa mubtadaha waxaa ka deeqi can ilkhabari khabarka waxaa ka deeqi marfuucu wasfin wasfi marfuuci wasfigaasoo muctamidin cuskaday cala istifhaamin istifhaam cuskaday waxaa shardi in istifhaami ka horeyso ow nafyin ow cala nafyin ama nafyi cuskaday waa inuu nafyi ka horeeyo wadalika tona naxu aqaatinun kuwa negi miya qowmu salma gabadha salma la yidhaahdo may nagaadeenoo ma guurayaan miya uu soo socdaa waa beyt wamaa madruubun alcamraani wamaa madruubun maaha kuwa la garaacayo alcamraani labada camar kuwa la garaacayo ma aha aqaatin waa iyadii oo lagala hormaray wasfigii hamsat listifaam madruubna waa ismu mafcuul oo wasfi ah oo lagala hormaray nefyi almayna saxayn marka qowmubaa kaga filan qaatin muxuu rafcinaya qowm rafcinaya soo aacil buba u yahay de madruubna waa ismafcuul muxuu rafcinaya nahi faacil muxuu haystaa amraan armayna saxayn marka marfuucu nahi faacilna u noqon karaa faacilna u noqon karaa ila ismi mafcuul faacil ma rafcin nahi faacil ma rafciya waayo ism mafcuul muxuu ka yimaadaa ficil mugayr sayqaade saxiix wala la sharax idaa kaana mubtadahu mubtadahu marka uu yahay wasfan wasfi marka uu yahay wasfigaasoo muctamidan cuskaday calaa nafyi nafyi cuskaday oo ictimaaday aw istifhaamin aw cala istifhaamin ama istifhaam ictimaaday istana waa deeqtoomaa mubtadahaasi bimafcuucihi marfuuciisa ayuu ku deeqtoomaa can ilkhabari khabar buuna ka deeqtoomaa muxuu ku yidhi sheekhu mubtadihii wuxuu noqday wasfi weliba wuxuu ictimaaday nafyi ama istifhaam marfuuca uu rafcinaya khabarkii kaga filan khabar baa ka go-an meesha ma aha marfuuca laftiisa ku filanba oo marfuucani macal wasfi wuxuu noqonayaa kalaam sida khabarkuba macal mubtaday u kalaam u yahay waar maisla fahnaynta wadaali taquul waxaad oranaysaa aqaa'imun kuwa taagan miya ama kuwo istaagaya miya xaalo ama mustaqbal maadun baad ka daynaysaa aqaa'imun kuwo taagan miyaa azaydani labadii zayd hata ama aqaa'imun kuwo istaagaya miyaa azaydani labadii zayd wamaa qaa'imun kuwo istaagaya maaha azaydani labadii zayd ka hor waa wasfigii oo istifaam cuskaday ka dambana waa wasfigii oo nafyi cuskaday waa intaasu fazaydani azaydani faacilun faacil weeye bilwasfi wasfiguna faacil yahay labada goorba walkalaamu kalaamkuna mustaqnin waa mid ka maarmay can ilkhabari khabar uu ka maarmay waayo lana alwasfa wasfigu hunaa halkan fii tawiil ficli ficil manihiibuu qabaa tawiil maanta waa maxay ficil macnihiibuu qabaa alaa tara war miyaanad arkayn ana almacnaa macnuhu yahay ayaquumu zaydani labadii zayd may kacayaan aqaimun azaydani maxay lamid tahay ayaquumu bay la macno tahay aqaimun azaydani zayd ma kacayaan ayaquumu zaydani labadii zayd ma istaagayaan bay la macno tahay wamaa yaquumu zaydani zayd isma istaagayaan maa qaimun azaydanina maxay la macno tahay wamaa yaquumu zaydani zayd isma istaagayaan wlficlu ficilkana laa yasixu asixi maayo alihbaaru khabri canhu ficil laga khabra ficil khabar muqata ya waa ficil khabar muqata may fakadalika sidaasi oo kale weeyi maa tusaale kaana ahaaday huwa maagu fii mawdicihi ay fii mawdici ficli ficilka mawdiciisa waxa yaalaana sidaasoo kale isna khabar u baahan maayo tusaale fiican buu gusiye fahan fiican wuxuu kuleeyaha sheekhu aqaimun azaydani iyo wamaa qaimun azaydani waa wasfi wasfigana wuxuu la macnayahay ficil oo ah aimu azaydani a yaquumu zaydani koray ka dhigan tahay wamaa qaimun azaydanina maa zaydani bay lamid tahay khabar ma qaato waxa booskii sii degay maanta wasfi so maa ficilkuu lamid yahay oo ficilo kalu noqonayo khabar qaadan maayo isaguna sidaa khabar ha u raaraadinde soo ficilku faacilkiisa kuma kaaftoomayn wasfigana marfuuciisa ku kaaftoomaya macno dhawan waa kaa marka wainamaa maaltu waxaan ku tusaaleeyey bu ihi sheekhu biqaatinu qaatinun baan ku ya sawnu xikaayai wlaa min atacasufi ila waa xikaaye madrubun madrubun wabimadrubun madrubun baan ku tusaaleeyey liyuclama likay yuclamaanaan ugu tusaaleeye si loo ogaado annahu shan iyo laa farqa farqi inaanu ahaanin bayna kownilwasfi wasfigu inuu ahaado raafican mid rafcinaya lilfaacili faacil wasfigu mid faacil rafcinaya inuu yahay awinaa'ibi ama naaib mid ka mid rafcinaya inuu yahay can ilfaacili faacil wax fariya inayna udhaxayn intaa cadaynan cadaynayo darteed baan ugu tusaaleeyey qainun iyo madrubun waanay kulaha qaadna waa ismu faacil faacil bu rafinaya madrubna waa ismu ficil nahay faacil bu rafinaya saa darteed baan kugu tusaaleeyey bu ku uri maxay si aanad ugu dheganaan marfuucan waa faacil so intaan isliminaan fahmi wa min shawaahid nafyi nafyiga shawaahidiisa ayuu kamid ahaaday waa khabar soo taqadumaye qawluhu ay qawlu shaaciri shaacirka qawlkiisa khaliila iyo maa waafin biahdiya antuma idaa lam takuna li calaaman uqaadicu khaliila yma waafin bcahdiy antuma ida lam takuna lii calama nuqaaicu khaliilaya yaa khaliilaya labadaydii saaxiibow maa waafin kuwo oofinaya ma tihidin bicahdiya ballantayda kuwo oofinaya ma tihidin antumaa labadiinanow idaa lam takuna haddii aydaan ahaanayn lii aniga haddii aydaan ii ahaanayn muntasirayni kuwa iigu kaalmaynaya calaa man uqaaicu calaa man ay cala ladika uqaaicu aan goynayo anigu hu manka aan goynayo ruuxaan goynaya haddaydaan isla garab joogsanan goynta aan goynayo aydaan igu raacayn ya de iyo saxibtinimadii ma oofinaysaan bu le igu raac bu goynta aan goynayo igu raaca bu le ya wuxuu leeya labadaydii saaxiibo ma ihdin kuwo oofinaya ballantaydii iyo saaxiibtinimadaydii haddii aydaan ahayn aniga kuwo igu kaalmaynaya ruuxa aan jaraya ee aan ka hijroonayo taas ku kii garabtaagu leeya markas waay maxalushaahidka ka qaado khaliilaya iska munaado xarfinidiibaa laga gooy ma waa naafi sheekh waafin baa ismu faacil wafaa yafii ismigeegii faacil wey bicahdiye waafin iskaga tacalluj waa ismu faacil antumaa waa damiir munfasila yaa rafciyey waafin oo ismu faacila maxalisheedka la socdana waaba halka waafin oo ismu faacili muxuu rafciyey antuma oo damiir munfasila waa wasfi ku kaaftoomay marfuuciisii ictimaadna wuu hayaa oo maxaa ka horeeya ma oo nafyiya oo naafiyaade armisla fanaynta markaa beytka haddaad meelaha ku aragtid waxaa looga jeeda waa maxay waa ismi faacil waa wasfi ku kaaftoomay marfuuciisii nefyina uu ka horeeyo ictimaadkii haysta khaliilaya yaa khaliilaya labadaydii saaxiibow maa waafin kuwa oofinaya ma ihidin bicahdiya aniga balantayda kuwa oofinaya ma ihidin antumaa labadiina now lam takuuna haddii aydaan ii sugnaanayn li aniga calaa man ruux dushi hadii aydaan igu sugnaanayn manka oo qaaicu aan goynayo anigu ah, mantu waa ismi mawsuul jumlada dambe ayaa siladiya waayahay mustafa ayna alcaaid waa ma isagoo mansuuba mise wa isagoo marfuuca mise wa isagoo majruura ila waan soo dhigana xadful caaidi uqaadic waa maxay horta ma ism faacilba ya waa ficil mudaaricda qaaaca yuqaadicu uqaaticu sooma uqaadic waa ficil mudaaric muxuu imise shardi baa loo shardiyi jiray markuu mansuubka yahay laba shardi maxay ahayn an yakuna mutasila wa an yakuna ficla taaman o wasan ayra silati al intaas sooma ladaa shardi baa dhe an yakuna mutasila waa inu mutasilya ka labaadna muxuu ah wa an yakuna ficlan taama ficil tam de waa ficil taama manaaqis baada o wasfan hayra silati al ama waa inu wasfiya wasfigaasina al waa inu silo ahayn inta waynu ka haynaa shardigiio waa mutasil ficil taamaana nasbiyey sooma waa la iska gooyey marka uqaadicu hu weyaan markaade calaa mani cala ladika uqaadicu aan goynayo anigu hu manka mayna basidayn ka soco wa min shawaahid istifhaami istifhaamta shawaahiddeeda ayuu kamid ahaaday qawluhu ay qowl shaaciri shaacirka qowlkiisa aqatinun qawmu salma amnawowdaanan in yadcanuu facajiibun cayshu man qatanaa kaar waa baxru tawiilka dambana waa baxru basiid aqaatinun kuwa negi miyaa qawmu salma gabadha salma la idhaahdo reetolkeed may negi yihiin buu yidhi amnawow mise waxay niyoodeen dhacanan mageedi iyo guuritaan bay niyoodeen in yadcanuu salmo qoomkeegu hadii ay guuraan fa man ruux noloshii buu yidhi qadana nagaaday huwa manku cajiibun waa mid lala yaabo bu ya reerkaasi hadday meeshaba ka guuraan bu yidhi qofka kasii dambeeya halkaa ku hadhay noloshiis waa yaab ya waayahay marka waa gabadhii maxbuubada waayda uu jeclaa ayuu leeyahay qoomkeegii uu warsanaya u ka warsi doonaya may nagaadeen bu leyahy mise waxay niyoodeen geedi dhacan bifatxi dhail bifatxi dhaa almucjama walcayni lmuhmala ay raxiila mararashay niyooden haddii ay rartaan buu yidhi ya cidda halkaa ku hadhay ku nagaata nolosheedu waaba ya buu leeya waxaa suuragal inu isaga isku jeedaba de ya tiisa u yaaban yaaba dhici karta marka maxalusheedka nooga socona lakin wa maxay aqaatinun qawmu salma qaatin baa ismu faacila waana wasfi istifhaam buu cuskaday qowm baa marfuuc u rifciyey waka uu ku kalaamkina waa dhamaystiran yahay waa wafu eh, iktafaa bimafcuuci saxiix walala in yadcanu intu waa shariyadii yadcanu waa ficilkii mudaaric o waa ficlu shardigii facajibu waa khabar soo taqadimay cayshu waa mubtada muahara man waa ismi mawsuul qatara faacilkeygu waa huwa oo manka u noqonaya waa caaidkii weeyi facajimu jumladaa dambe de fada sababta loo geliyaba waa ismiyatun alabiyatun ti weyi sooma ka soco marka aqaatinun kuwa negin miya qawmu salma gabadha salma la idhaahdo reetolkeed may nagi yihiin am nawow mise waxay niyoodeen dacanan mageedi bay niyoodeen in yadcanuu qoomka salme haddii ay guuraan fa man ruux noloshii qatana nagaaday huwa manku cajiibun waa mid lala yaabo bu yidhi halkaana maxay nagaga dhamaaday alwafu marfuucu alwasfu almuktafi bimarfuucihi aqsaamiya qeybaa ka bixi doona insha alla kutubaa dambaan ku gaari doona waay tacadud lkhabar khabarku ma taadud mise ma taadudo khabarku ma mise ma tacdudu maxaynu soo baranay mubtade maxaa la dha huwa alsmu huwa alsmu almujaradu can alcawaamil alafdiyati lilsnaadi sooman khabarna maxaa la dha waynu soo baranay huwa almusnadu aladi tatimu bihi alfaa'idatu maca almubtaday maxaa kalaynu soo baranay khabarku mufradna waa noqdaa jumlana waa noqdaa jumle haddii uu noqdo laba shardi baa loo shardiyey anlaa takuna musadaratan bibal aw bilaakin aw bixata wa anlaa takuna nidaaiya wa an tashtamila raabit raabidkuna afar mid bu ahaa ima an yakuna ismi ishaara wa ima an yakuna damiiran ima aw icaadat mubtadai bilafdihi aw ilcumuum maxaa kalena soo baranay shubur jumlana khabarkuu noqda shubur jumlana khabarkuu noqda oo daraf iyo jaariya majruura so intaa maande jaariya majruurkiiyo darafkuna maxaa mutacalaq og muxuu ahaa wasfi ama jumlo yaa ku kala tagsanaa wasfiga yaa qabay jamhuur lbasriyiin istaqaranayaa qabay oo jumla ficliya ah akfash afarisi zamakshari sntamn dib buu usoo dhaadhaco wixiina baray muxuuna baray ya wixiina baray darafka in laba loo qaybiyo zamani iyo makani mubtadahna in laba loo qaybiyo ismi daato ah iyo ismi macnaa hadduu darafku yahay darfu makan labadaba waa laga khabra jaza wajaza hadduu darafku yahay darfu mubtadhuna uu yahay jawhari lagagama khabro darafka zamaan keliya waxa lagaga khabraa ismulmacnaha haddee suuradaasoo kale la arko mutawal bimacnaa masruufun can daahirihi waxaa kaloo ina soo baray oo eega ah wasfi ku kaaftoomaya marfuuciisa oo khabar aan u baahnayn haddana wuxu ina baraya tacadudulkhabar de la socda marka hadalkali isku xidhan yahy taadud ma banaan yahy mise ma banaano waakbaruu bitnayn aw biaktara can waaxidin kahum saratun shucaraa alfiyan ku gaari doona way banaan inkastoo culimada qaarkoodna ay myn taadudkaasi tacadudkaasi ku banaanya qaar ku iraabayan aayadda qur-aanka inoo iman doonta qaar kalena waxay leeyihiin mayane khabarka horaa laga sifaynaya mayane khabarka mubtadaa u qadaran labadaa ixtimaal kalena way ku jiraan ka soco waqad yatacadadu qadamaad ka garan karta qad waa ah, maxay faaidaynaysaa marka madaara gasho taqliisu ma faa'idayn waqad yatacadadu inuu tacadudaa la arkaa alkhabaru khabarka inuu tacadudaa la arkaa khabarka tacadud iyo ku dul dheganaani mufraduna moodin sawaun kana mufradan aw jumlatan aw shiba jumla intiiba way ku jirta khabar maxaa noqon jiray saw saddexdaa mid may noqon jirin saddexdiiba way tacadudi karaan de marka mufraduna ha ku dul dheganayo indhuhu kugu cadaan waqad yatacadad alkhabaru khabarki inuu tacaduda la arkaa naxwi wahwa rabi alghafuur waa allaha dembi dhaafida badan leh alwaduudu waa allaha kalgacalka badan leh marka huwa waa mubtade alghafuur waa khabar alwaduudna waa khabar labaad warma isla fahne tacadudkaas markaa u banaan yuhi ka soco yajuusu waxa banaan an yubara in la abraa banaan can mubtadai mubtadihi in lagaga abro bikhabari abar in lagaga abro abarka oo waaidin keliya wa huwa ay ay baaru an mubtadai bikhabarin waaidin ku dhacaya wa huwa ay ay baaru an mubtadai mubtadii in lagaga abro bikhabarin waaidin abar keliya alaslu isaga asla sida asalkii horta waa side wa an yubara bimubtadai bikhabarin waaidin waa mubtad inuu yeesho abar keliya naxwi zaydun zayd qaaimu waa mid taagan zaydun waa mubtada qaimna waa abar muxuu yeeshay hal khabar keliya aw biara o an yubara in lagaga khabro biaara in ka badan can khabarin waaxidin khabar keliya in ka badan in lagaga khabraana way dhici karta wadalika tusaalka qawlihi tacala ilahay qowlkiisa weeye wahuwa rabbi alghafuuru waa allaha dembi dhaafida badan alwaduud dulcarshi waa allaha carshiga u saaxiibka almajuud waa allaha sharafta leh facaalu waa allaha samaynta badan limaaka yuriidu doone huwa rabbi hu maaga intaaso dhan waa khabar alghafuur waa khabarkii koowaad alwaduud waa khabarkii labaad dulcarshi waa khabarkii saddexaad almajuud waa khabarkii afraad facaal waa khabarkii shanaad adba ka sheeke wagaas tacadul khabar mana marka ya waa tacadul khabar culimada qaarkood waxay leeyihin maana isaga inoo keeni doonabe haynu nidhaahno wahwa alghafuuru wahwa alwaduudu wahwa dulcarshi wahwa almajiidu wahwa facaalu lima yuriid oo khabarkan meesha yaala mubtada aynu keeno qaarna waxay le meel aynu ka sifaynaba alghafuuru allahaasoo alwaduudu afuurkaasoo alwaduudu afuurkaasoo saasay leeyihin marka labada qowle kalena way jiraan marka maadaasna waa mawsuulo oo yuriidu baa siladiiya oo caaidkiina uu go-an yahay oo uqaaticuba lamid tahay iminkaan ka soo sheekeynayna an yakuna mutasila wa an yakuna ficlan taaman ti in weyde yuriiduhu weeyaan lima yuriidu ay lima yuriiduhu waka wa zacama waxay ku andacoodeen bacduhum naxwiyiinta barkood waxay ku andacoodeen ana alkhabara khabarka laa yajuuzu ma banaana tacaduduhu khabarku inuu tacadudaa ma banaana ya inuu khabarku tacadudaa ma banaana yidhahdeen waqadara waa qadaray huwa bacdigaasi lima khabar caddaa ka soo hadhay alkhabar alawala habarka hore habarka ka soo haray fi hadihi tani dhexdeeda alaayati ee aayadda ma aayadda unba waa ka xaashiyadu kule wa qawluhu fi hadihi aayati laysa biqaydin bugul ha ku duldhega aayaddan un ha eeganin ya haddii tira aayaddan un baa laygu yidhi fi hadihi aayati waa kadeed fi hadihi aayati wa amhaaliha aayaddan waad arkaysaa khabar baa tacduuda soo ma meelaha kale khabarka ku tacduudana da waa la mid un fi hadihi alaaya mubtada'aatin bay qadareen waa mafcuulkii ayo qadare mafcuulkeegi wey waa shamsdiin mubtadaatin ba ayaa mafcuulaba laydhe ya so kii mafcuulku mansuub ahaan jiri mad ila socotaado hay ayaa niyaabatun niyaaba can fatx waa jamcu anusaalimde ya samaawaatuna may lamid tahay de meelay qiyaaski maade meelay qiyaaskeen geli jirtay may tahay waaan waxaan carabkaa maqlna waynu ku dhawaaqana un de iyagu maynu daba joogna mayna saa sheekayn shantii maade waqisu fi ditawa naxwi dikra wadirhamin musagarin wasaxra wazaynabin wawasfi hayr lcaaqili waayru da musallamun waayru da musallamun linaaqili weyde samaynan ha ku qabsan marka markaa wuxuu leeyahay khabarka hore khabarada ka soo haray waxaa loo qadaraya inay bacdigan ku andacooday inuu khabarku aan u tacadudin mubtada an u qadarina leyin wahuwa rabi alwaduud wey wahuwa rabi dulcarshi wey adar marka taadudkabarka kuwaasba diidaya mubtadan soo qadarna bay leeyi wa ajmacuun waxaad waxay ku ijmaaceen calaa cadami tacadudi tacadud la-aan bay ku ijmaaceen fii mili zaydun shaacirun kaatibun zaydun shaacirun wa kaatibun halkaa tacadudba ma yaa la yidhahdeen ya tacadud inuunu jirin bay ku ijmaaceen zaydun zayd shaacirun waa gabaya wa kaatibun waa nasriye hadalka wuu nasriya kaatibun waa qoraa maha imiga shaacirun waa gabaya wa kaatibun waa hadalka wuu nariya soo nariga ma taqaanid wuu nariya hadalka bal xagga oo sheeg alkitaabatu tuqaalu fi curfi waxaa la dhahdaa liinshaai nafri nafriga curintiisa loo adeegsada washicru washicru shicirkuna linadmi gabayga fa macnaa kaatibin naahirun weeyi hadda wa macnaa shaacirna naadim weeyi hadda shaacirna wuu gabyaa weeyi kaatibna hadalka wuu nafriyaa weeyi imika waar mayla fahamti wa fi naxwi azaydani shaacirun wa kaatibuna inuunaa ku jirin tacadud bay ku ijmaaceen azaydani labadii zayd shaacirun midi waa gabayaa wa kaatibun midna hadalkuu nafriyaa wa fii naxwi haadaa rumaankii xulun waa mid macaan xaamid waa mid dhanaan taana tacadud kuma jiro walaaba u fiirso lana mm, haadaa kan kulahu dhammaantii laa tacaduda tacadud fiihi dhexdiisa mu aha fi xaqiiqati sida xaqiiqada xaqiiq ahaan markaynu u dhabagalno ya biyo kama dhibcaanko tacadudba kuma jiro bu kuri sheekhu sababta eeg amal awalka hore miya malfarqu bayna ama wa ima wa ama waynu soo dhigana sooma amaadana waa maxay imika ti ahaan jirtay xarfu shardin ayru jaazim jawaabkeygana maxaa la gelin jiray s waa kan ku jirabe ama awalu ka hore mubtade iska soo qadaro ama alawalu ka hore fa cadamu tacadudihi iska dhe fa cadamu tacadudihi tacadud la-aantiisu xaasilun waa mid xasishay tusaalaha hore ee ah zaydun shaacirun wa kaatibun inaanu tacadudin tacadud la-aantaasi waa mid dhacdayba ama alawalu ka hore fa cadamu tacadudihi tacadud la-aantiisu xaasilun waa mid xasishay لأن اأول ka hore ka hore waa k waa shaacir khabar waa khabar wthanي ka labaad oo kaatibina macduuf aley waaba lagu kor cadfay adu u fiirsa sheekh mendha wax kaaga yaalan zaydun shaacirun waa katibun baanad arkin ya markaa shaacir waa maxay waa khabar kaatibna ma maxay de waa macduuf yaa lagu cadfay shaacir baa lagu cadfay meesha matacadud baa yaalla marka maya weydi mana saxayn ka soco ma thani ka labaad soo qadar intii oo kale unde facadamu tacadudihi tacadud la-aantiisu xaasilun waa mid xasishay lianna kula waaxidin mid kasta oo min ashakhsayni labada shaksi ka mid a mukhbarun canhu waxaa lagaga khabray bikhabarin khabar waaxidin keliya aduu dib u noqo oo azaydani mina taniya ahayn ya azaydani labadii zayd shaacirun waa gabaya watibn shaacirun mid waa gabaya wa katibn midna waa nafriya hadalka mayna ku kala dhacayn labadii eh, taniyadii midna waa gabyaaba kasoo baxaysa midna hadalka udhasriyaaba kasoo baxaysa matacadud baa jira meesha marka ya musanun muna mutaabaqaynin ya musanun muna mutaabaqaynaya meesha tacadud ma jira de ma isla fahnin wa ama thaalitsuka saddexaad fa cadamu tacadudihi tacadud la-aantiisu xaasilun sheekhe waa mid xasilay lianna alkhabarayni labada khabar fii macna alkhabari khabar macnihii ba isla yihin alwaaxidi keliya khabar keliya ka dhigan yihinba marka markaa tacadudku aanu jirin marka lagu leeyahy tacadud baa jira waa marka khabarka hore uu ku filan yahay laakiin khabarka hore haddii aanu ku filnayn tacadud maba jiri karo khabarka hore aduuna ku kaaftoomayn ya de meeshii ma mmma ma jirayo tacadud meeshii ma jirayo soo laakiin khabarka hore markuu ku kaaftoomo ee wax dambe aan la sugi karin baa loraya meshi tacadud baa yaala ee kii horeba hadduuna ku filnayn dee tacadudba ma yaalo rumaanka ma dhanna misori macaanna ma aha dhanaanna waa dhexdhexaad waa bayne bayne muna bayne baynaan marka ma odhan kartid rumaanku waa macaan khaasa maad odhan karta waa dhanaan khaasana ma odhan kartid maad odhan karta marka maxaa la odhanayaa xulbun xaamidun waana macaan waana waa bayne bayne wey marka khabarka hore keliya kuma filaan karo oo ma odhan kartid haadaa xulbun keliya ma odhan kartid kuma filada xaamidun keliyana ma odhan kartid marka xulbun xaamidun khabar keliya ka dhigan yihiba iyagoo sidoodaas almislean waa bayne bayne weyan kolka bayne bayne udhexeeya dhanaanna ma macaanna ma waa bayne bayne wey ml id cilaa almacnaa macnuu wuxuu yahay haadakani muzun waa isku dar waa isku barax muzun waa isku dar wey saasoo kale u ka dhigan yahay xudmun xaamidun sideedaas markaa khabar keliya u tahay waayo khabarka hore kelidii baad ku filan macnihiibe ml halkaana maxaynu ku baranay khabarku inuu tacadudo ayaynu ku baranay halkaana waa masle ka hor iman karta laakin way fudu tahay d imika sooma tacadud khabar halkana wuxuu ka guda gelayaa taqdiim lkhabari cala lmubtadey waa meelihii suwarka laga soo saari jiray taqdiim lkhabari cala lmubtadey mubtadu khabarka ma kasoo horeyn kara mise kama soo horeyn karo saddex suuro ka soo saartay mubtadaha soo horeyn kara waa iska banaan tahay iyo khabarku inuu dambeeyo waa saynu naqaano de inuu mubtaduu soo horeeyo khabarkuna uu dambeeyo waa saynu naqaano waxaa suuro labaada mubtadu inuu soo horeeya waajiba waxaa suuro saddexaada khabarku inuu soo horeeya waajiba mana saddexdaan jirin eeg labada waajib markaad iska reebtid suurada saddexaad maxay noqonaysaa inuu soo hormaraan iska banaanta inuu dib maraan iska banaanta amntaasd markaa saddexdaas waraa ka imanta inuu mubtadu inuu soo horeeyo ay waajib tahay sooma iyo mubtaduhu inuu dambeeyo khabarkuu soo horeeya inay waajib tahay labadaas suura markaa saartid wixii ka soo hadhay waa maxay waa jaiskiide intaasu manaan markaa taqdiim khabari cala mubtadai ba halka inooga waramaya taqdiim lkhabari cala mubtadai wlaslu fi lakbari an tuahara wajawazu taqdiima id laa darara wاlأصl fi اlأkhbaari an tuأhara asal maxaa khabarada in dib loo dhigo wajawazu taqdiima id laa darara dhib meesha markii ina oolina waa la baneeyey in lasoo hormariyo صaxiix waka markaa kamu waramin suwarka ay waajib tahay mubtadu ina soo hormaro uma banbaxinba min baab اlfaa'ida waan sheegayna su cashrku isugu xidhnaadade waanad garatid suwarka ay waajib tahay mubtadu ina soo horeeyo waa inaad garatid suwarka ay waajibka tahay khabarka ina soo horey haddii kale kuu dhexbaahid soo ma waay intaa inoomu dhiginba suwarka ay waajibka tahay mubtadu inuu soo horeeya waa arbaca masaa'il waa afar masale keliya kutubta damaanteed wax ka badan ku aragtidna waa kuu faaidunde afartaa lakin ku dul dhega o idaa kaana almubtadau min alalfaadi allatii laha sadaara maxaan ku yidhi waa mubtaduhu haddii uu ka mid yahay alfaada le sadaarat lkalaam waana soo barana de xukunkan socona shekh waa tarkiibigii axkaamtii ifraadigi waynu soo baranay sadaarat kalaam maxaa lahaa asmaa istifham baa lahay min asmaa istifham lahayn ya man bilbaabi ka waran imika man bilbaab baan ku idhi imika mantani waa maxay waa mubtade inay xagga horumartaa waa waajib maxay leedahay sadaarat lkalaam bay leedahay ismu istifaamkii baa kamid a ismu shardigii baa kamid a deway kamtii khabariyadii baa kamid a ya maadii tacajubiyadii baa kamid a ya ma waxaso dhan ahaan jiri imisaan haynaa ida kana mubtadau min alalfaadi allatii lahaa asadaara waa ko laba ida kana almubtadau maqsuura cala alkhabari waa marka uu mubtadaha lagu qasriyo ee lagu xasriyo khabarka saxiix marka maxaa mubtadaha ayaa lagu qasrinaya oo lagu xasrinaya ida kaana mubtadau maxsuura cal habri inama alxadiidu sulbun baan ku idhi imika inama alxadiidu birtu waxa una yahatay sulbun dhagax waa bir bade maxaan xasriyey mubtadi maxaan ku xasriyey khabarka xadiidku waa sulbi de marka malan khabarkan ku dul qasriye imisaan haynaa ida kana mubtada min alalfaadi alati laha sadaara ida kana mubtada maqsuura cala alkhabari imisaan haynaa labo إda kaana khabr اmbtada'i jumlaة ficliyaة fiiha damiir mustatir yacuud calى اmbtada'i kabarkii baa noqday idaa kaana khabar mubtad mubtada khabarkiisi baa noqday jumla ficliya jumladaa ficliyadii waxa ay wadataa damiir mustatira damiir baris ma damiirk waa mustatr waa shardi damiir mustatira yuuna u noqonayaa mubtada alxaqu yaclu alxaqu yacluu ka wark ya alxaqu yacluu xaqu isagaa sarreeya alxaqu mayna mubtadacayn yaclu mayna ficil mudaaricayn maxaa ku jira faacil faacilkan iyo u noqonaya waa raabidkiibe muxuu ku xidhayaa jumlada isku xidhiya munayn ya mayna jumlada ficliyada khabar dhicinde maad ohan kartaa yaclu alxaqu yaclu alxaqu hadday tiraa faacil bu kaa noqone mana faacil kaa noqonayn marka maxaa waajiba inaynu hormarino mubtada dhata sheekh mubtada in la hormariya waajiba waa damirku lakin waxa shardiga inu mustatriya hadduu baris yahay ka war culimada qaarkood baa lasoo hormarin karaa alzaydani qama oo kale qama damirkaasi waa damir barisa waad iska oran kartaa qama way kaceene alzaydani labadii zayd alzaydani waa mubtada muakhara qamana waa khabarkiisa oo taqaduy inkastoo qaar diidayaan saxiix wala la imisaan haynaa ya saddex soo maa idaa kana idaa kana almubtadau walkhabaru macrifatayni aw nakiratayni mutasaawiyatayni fi takhsiisi watacriifi walaa qariinata tubinu lmuraada mubtadihii iyo khabarkiiba maxay isla noqdeen laba macrifo ama maxay isla noqdeen laba nakiro maxayna ka siman yihiin takhsiiska ama tacriifka qarina wixii caddaysaan ma taalo kitaabi rafiiqi kitaabi kitaabkaygu rafiiqi waa rafiiqayga adu kala saar waa kan yaa ku kala saari ya kitaabi rafiiqi maxay ku kala duyin maad kala saari kartaa kanina meesha may taalla kana mubtadaga kule dee ka hore mubtadaga dhig waa waajibi imisaynu haynaa marka afar afartaa suure maxaa waajiba iska xifdi imikaba afartaa suure maxaa waajiba mubtadaha in lasoo horeysiya waajiba afartii la dibdhigayay eh, mubtadaha ee eh, khabarka in lasoo horeysiya ay waajib tahayna isagaa inoo sheegayba ka soco marka wqad yataqadama inuu soo hormaro ayaa la arkaa khabarkii naxw fi daari daarta waxaa ku sugnaaday zaydun zayd iyo ayna makaanke ayuu ku sugnaaday zaydun zayd sharax fi daari zaydun fi daari khabarkii baa soo taqadumay de waad arkaysa zaydun waa mubtadiyo muakharate ayna khabarkii baa soo taqadumay ismu istifhaam zaydun waa mubtadiyo muakharate sharaxaas ku faahfaahinaya qad yataqadama inuu soo horeeyo ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu soo horeeyo ayaa la arkaa cala mubtadai mubtada u ka soo horeeyo taqaduman soo horeyn taqadumkaasoo jawaazan jaa'izan banaan wujuba ay waajiba taqaduma taqadum inuu soo horeeya ayaa la arkaa taqadumkaasoo wujuban waajiba soogaas ba kuu sheegay de muxuu ku yidhi khabarkaa soo yar horeyn karo oo mubtadu ka soo yar horeyn kara si banaaniya ama si waajibnimaa dee jawaaska waxba laguu sheegi maayo sao mubtado inta gooray waajibka tahay inu soo hormariya kuma sheegi khabarku intu goor soo hormariya kulkan waajibk waajibka yaan kuu sheego inta ka soo hadh ijaaza ijaaza maynayn wa kaa mubtadihii oo mubtadihii oo jawaazan ah soo ma fi daari daarta waxaa ku sugnaaday zaydun zayd baa ku sugnaaday waad iska odhan kartaa zaydun fi daari saxiix waad iska odhan kartaa zaydun fi daari cid kuu diidi kartaa yaa kuu diidi kara maart werigaaba saa ugu aqoon laguma diidi karo fi daari zayduna waad odhan kartaa zaydun fi daarina waad odhan kartaa may sadaaratlkalaam mu leeyahay may mubtadu sadaaratlkalaam malade laba ma yahay maqsuurun cala alkhabar may ma yahay jumla ficliya ma yahay khabarki may labadoodii macrifatayn ma islayihin may jaaze wajaaze weeye wajaaza wajaaza iyo wa qawluhu tacaala ilahay qawlkiisa salaamu nabadgelyo weeyi hiya layladaasi waa habeenkii laylatu qadrigiya markaa salaamun baa lagu wadaa khabar soo taqadumay hiyana maxaa lagu wadaa mubtadihii oo muahara ya mubtadihii oo muahara way noqon kartaa inaad tirahdid hiya salaamun salaam hiya layladaasi wey wajaza wajaza in kasta oo bushuu ku soo arooriyay iyada oo sheekhu baraarujin doono insha allah wa aayatun aayad ayay ahaatay aayadaasoo lahum ayaga usugnaatay alleylu habeenku marka aayatun maxaa lagu wada khabar soo taqadumay allayluna mubtadi o muahara wa wainamaa lam yujcal waxa aan looga yeelin almuqadamu ka horeeya fil aayatayni labada aayadood dhexdooda mubtadaan mubtade waxa aan looga yeelin wlmu'aharu ka dambeeyana waxa aan looga yeelin khabaran khabar liadaa'ihi jacligaa keensashadiisa ilalikhbaari khabar uu keensanayo bilmacrifati macrifo lagaga khabro can inakirati nakiro intaa misl labadan aayadood ee meesha inoo yaala ka hore maxaa looga dhigi waayey mubtade ka dambena looga dhigi waayey khabar jawaabteedaan ku siiya haddaynu saa yeeli lahayn bu ku yuri sheekhu waxaa iman lahayd in lagaga khabro macrifo nakiro qaacido qaado ida jtamacat innakiratu wlmacrifatu jucilat almacrifatu mubtadaan wاnnakiratu khabaran ila fi masalatayni saxiix maxaan ku yidhi hadday nakiro iyo kulmaan macrifo macrifada maxaa laga dhigayaa mubtade nakiradan maxaa laga dhigayaa khabar ilaa laba maslun baa laga soo reebaya laba masl mer fudayd ba ya ida jtamacat الnakiratu wاlmacrifatu jucilat اlmacrifatu khabaran mubtadaan wاnakiratu ya khabr ila fi masalatayn labada masle maad garanaysaan ida kaana mubtadau isma istifhaamin mubtadi hadii u noqdo isma istifham ka hor nakira baa lagaga khabri karaa way banaan tahay kam maaluka kam wa imise wey kam waa imise maaluka maalkaagu kam maaluka erab adu kamta mayna istifaamiyaasha waa mubtade maaluka mayna khabarayn ya maaluka mayna khabarayn mantaa kamtan waa maxay waa nakirade mayna nakirayn waa iska nakiro wey haye mayna nakirayn macaarifti aan soo sheegnay may ku jirta macaarifti masaad lixdii aan soo daldalin imika kamid ba kamid maayo markaa mayna nakirayn waa nakiro haye oo garanaye maalukana dee waa macrifo maal maxaa loo idaafeeyey kaafka fii rutbat calam munooli wuu yaala maxaa lagaga qabray nakira lagaga qabray jaaze weeyaan sheekh suurada waa laga soo reeba idaa kaana mubtadau isma istifhaamin idaa kaana mubtadau isma tafdiilin mubtada hadduu ismu tafdiil yahayna macrifo waa lagaga qabri kara iyadna waa jaaza ya afdalu rajulin zaydun baan kuuri rajul waxa ugu fadli badan zayd afdal mayna isma tafdiil ahayn maxaan kaga qabray zayd oo calama labadaa suuraa laga soo reebaya qaacidada almslani qaacida labada suura ka sore marka markaa eeg waxa ka dhici lahayd meesha ya maxaa ka iman lahayd inaynu kaga khabarno macrifo nakiro labadii suure la soo rebiyen ma ka mid ba ya labadii suurana ka mid maade markaa saa darteed baa lagu leeyahay salaamu waa khabar taqadumay hiyana waa mubtada muahara aayatu waa khabar taqadumay alaynuna waa mubtada muahara inta ka soco marka wa thani ka labaad ka labaad waa ke waa wujuubkii la socdaada waa wujuubkii wey ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid a ah wey inta or tarkiibki waa iska garanana markaa horan kudaynayna on ku kaaftoomana inta ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid a ah wey aad tirahdid fi daari daarta ayuu ku sugnaaday rajulu nin ayna makaanke ayuu ku sugnaaday zaydun zayd iyo wa qawlihim odhahdooda ay yidhahdeen cala tamrati timirta dusheeda ayuu ahaaday miluhaa timirta wax lamida ah, zubdan min zubdin burcada wa inamaa wajaba waxa uunu u waajibay fii dalika kaa dhexdiisa taqdiimuhu khabarka in lasoo hormariya lianna taakhiirahu khabarka dibdhigiisa fi lmithaali mithaalka dhexdiisa dib loo dhigo mithaalka alawali horeeya yaktadii takhiirkaasi wuxuu keenayaa iltibaasalkhabari khabarkii inuu ku dhex galmo bisifati sifo khabarkiibaa sifo u ekaanaya fa ina alaba nakirati nakirada doonisteeda alwasfa wasfi ay doonto litahtasa inay ku khaas noqoto bihi wasfiga alabun waa doonitaan xafiifun deg faltazama markaa waxaa waajibay taqdiimuhu khabarkii in lasoo hormariya ayaa waajibay dafcan liajli dafci riicid darteed noo lasoo hormariyo lihaada tawahumi tawahumkaa la riixayo lihaada wahmi wahmigaa la riixayo fahan sheekh fi daari rajulun baa meesha inoo taala fi daari rajulun fi daari waa khabar soo taqadumi rajuluna waa mubtada muahara sababtu waa maxay maxaynu saa uga dhignay waxaynu sidaa uga dhignay khabarkani wuxuu ifo waayo lana ixtiyaaja nakirati ilaa sifati ashaddu min ixtiyaaji mubtada ilaa khabarin waana kutubta hore kuso mari jirin nakiradu inay sifo u baahato ayaa ka daraansho badan inay u baahato inuu mubtado khabar u baahdo waatay ku taxliilin jireen aqalu rajulin yaqulu dalika soo ma marka u fiirso haddaynu nidhaahno zaydun rajulun fi daari rajulun rajul rajulka oo fi daari rajul waa maxay waa nakiro لأن الجuمل وشhبه الجuمل بعd النkراaتi صفاaت marka rjl markaynu jaary majru daba dhigno maxaa la moodaya inuu صiفo yahay una khabarkii una ugu ekaan صifo waxa waajiب noqota in lasoo hormariyo khabarka مbtadina u dib maro waa waajiب war msldan وفي الثاني alku ku cadfanya maad garanaysin لأna تأkhيirahu في المiثاal الأول yktadi soo ma لأna تأkhيirahu في المiثاal الثاني bay ka dhigan tahay yaqtadii wuxuu keensanayaa ikhraaja ma shay saaritaankii maaga oo lahu maaga sadrulkalaami kalaamka sadrigiisu uu sugnaaday wa huwa kaasi alistifhaamu weeye can sadriyati sadrinimadiisii laga saaro aynima maxay sadaaratkalaam bay leedahay haddaynu dib u dhignayno ana zaydun ayna waxaa ka dhalan shay sadaaratlkalaam lahaa in sadaaradiisii laga durkiyo taasina dhici mayso saa darteed bu isna waajib noqday in khabarka loo soo hormariyo uu ka jawabay ti labaadna sooma wa fi thalii wafilmiaali daaliki miaalka saddexaadna taakhiirkaasi yaqtadii wuxuu keeni cawda damiiri damiirkii inuu u noqdo calaa mutaakhirin mid ka dambeeya lafdan xagga dhawaqa wa rutbatan iyo xagga darajada wadalika laa yajuusu ilaa fi sittati masaa'il taasina ma banaano ilaa lix masle mooye lixdii masle hadda waad ka dharagteen inagu adkaan jirta soo maa waa damiiru shani mubtadaun mufasarun bikhabarihi faacilu nicma wa bisa almutanaazacu fiihi majruuru ruba almubdalu min adamiiri mayna intaaan jirinba intaasina waad soo baratay intaasumay banaan intiina maaha oo tusaalaha eeg cala tamrati miluha miluha soo mubtada maa imika haddayna horlayn miluha imika damiirkan yuu unoqonaya tamru unoqonaya haddayna hormarin lahayn maxaana ka dhalan inuu u noqdo mid ka dambeeya lafdiyahaan wuu kaga dambeya adiga ku dhawaaqayba u ka dambeeya rutbaana uu ka dambeeyaayo dee khabarkii mubtada midkee daraje horeeya mubtadaa soo ma walasma fi akhbaari an tuakhara weyan meesha qaacidadii soo ma labadiba de banaan ma saa darteed khabarka horeysi khabarka horeysi marka khulaaseeyo saddex afar saddex maslu ka shaba hal ka tegey meelaha khabarka in la soo hormariyo mubtada laga so hormariyo ay waajib tahay maslada koobaad idaa kaana alkhabaru min alalfaadi alatii laha sadaara waa marka khabarku yahay alfaada sidaaratlkalaam kale muxuu ku tusaaleeyey ayna zaydun buu ku tusaaleyey ayna mina sidaaratlkalam la in la waa ismu istifhaame sadaara leedahay ma marka habarkii hadduu noqdo alfaada sidaarat lkalaam leh inuu isagu soo horeeya waajiba waa suurada koowaad mubtadina bedelkeegunbu ahaa ida kaana mubtada min alalfaadi alati laha sadaara wa isku garab dhexen labadaas soo ma suurada labaad sheekhu inoo sheegay ida kana abaru ida kana alkhabaru dharfan aw jaaran wamajruuran wlmubtadau nakiratan laa musawiqa laha khabarkii muxuu noqday jaar iyo majruur ama muxuu noqday dharf mubtadina muxuu noqday nakiro nakiradaasna musawiq ma haysato tusaale maad garanaysaan fi daari rajulun iminka rajulun waa mubtade musawiq ma haysata may ma haysato de soo ma khabarkiina muxuu noqday jaariya majruub iminka noqday soo ma marka waxaa waajiba in khabarka lasoo hormariyo waa suurada labaad sheekhu inoo sheegay suurada saddexaad uu inoo sheegay waa idaa caada calaa bacdi alkhabari damiiru fi lmubtaday waa iyadi in ku afcarabiyeyde idaa caada calى bacdi alkhabari damiirun fi lmubtadayn khabarka berhkiiba u noqonaya damiir mubtadaha ku jira khabarkii eega waa jaar iyo majruur xarfu jar iyo jaar iyo waxa yaalla majruurkii soo maa majruurku u noqonaya markaa de tamradu u noqonaya de mithluhaa damiirkii u noqonaya khabarka berhkii oo tamrada aae uma noqonayo saas darteed maxaa ka dhalan cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafan warudbatan ka u dambeeya waa idaa kaana alkhabaru aw idaa kaana almubtadau maxsuuran fiihi mubtadi hadduu maxsuuru fiihi noqday mubtadi baa maxsuuru fiihiya maxaa waajiba inuu khabarku soo horreeya waajiba wakhabara almaxsuuri qadima bada kama lanaa ilaa tibaacu axmeda alfiyan ku gaari doona wakhabara almaxsuuri qadima bada khabarku hadduu maxsuuriya weligiiba soo horreysay khabarka kamaa lanaa ila tibaacu axmeda annaga noomay sugnaanay nebi maxamed mutaabacadiisa mooye wax kale lanaabaa imika khabarkiiyo soo taqadumaya lanaa oo khabar maxaa lagu xasriyay itibaaca nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam kamaa lanaa ila tibaacu axmeda waa imise suura afartaa suurana waxa waajiba abarku inuu mubtada kasoo horeeyo afartii horena waxa waajiba mubtad inuu soo horeeyo sideedda wii kasoo haay jaz wjaz intaasna soo xifdisaa insha alla wallahu aclam subxanak am bamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub il